alxamdu lilahi aladi aclى manaara alislaami bاsunah wrafaca biha can اlqulubi lakinah wالصalaaةu waالsalaamu عlى nabiyina muxamadi اlqa'idi ilى اljanة wعlى آlih وصaxbih اladina jacalahm اllah amanة lلnasi wminah ama bacdu fahada huwa اdars الثanي cashar min alkitaab الkhamis min duruusi اdowraة اlxadiiثiyaة الtaصiliya wa huwa cumdat alaxkaam min kalaami sayidi alanaam waxaynu soo gaadhnay baabu ljumuca waxaa bannaan in jiimka iyo miimta labadaba la damiyo waana sida mashhuurka ah aljumuca waxaa kaloo bannaan miimta in la sukuuniyo aljumca la yidhaahdo waxaa kaloo bannaan miimta in la fatxiyo aljumaca la yidhaahdo qaarna waxay soo naqliyeen in la kasrinayo ay bannaan tahay marka luqadahaasoo dhan baa ku bannaan culimmada qaar waxay yidhaahdeen marka luqadahaasi ku bannaan yihiin waa marka laga hadlayo yowmu aljumuca maalinka cayiman ee salaadda jimco la tukado laakiin haddii loo isticmaalayo kelmadda usbuuca waxa weeye waa bidammi aljiimi waasukuuni faqad bay yidhaahdeen waxaa la odhanayaa jalasnaa jumcatan ay usbuucan oo wiig looga jeedo almuhim jumcada waa la yaqaanaa qeexid inoogama baahna salaatu ljumuca waa fardu cayn ayay ku tahay dadkii jamaca laga doonay ama sunnaha ku noqoto ama fardu kifaayaha ku noqoto dadkii ahluljamaacaha ahaa salaada jimce inay yimaadaan fardu cayn bay ku tahay bilijmaac oo laysku ysku waafaqsan yahi kaasani oo aimmadii xanafiyada baa soo naqliyey ibnu qudaama baa ijmac ku soo naqliyey shaykhulislaam ibnu taymiya ardaygiisii ibnulqayim yaa culimo kaleba ijmac bay ku soo naqliyeen salaadda jimca inay tahay fardu goodi gooddi adagna waa ku yimi man taraka alaaa jumacin abaca allaahu calaa qalbi iyo axaadiista la midka can sahl bni sacdin asaacidiyi radia allaahu tacaala canhu qaala wuxuu ra'aytu waxaan arkay rasuula allaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulkii allaan arkay qaama isku taagay calayhi mimbarka dushiisa kabbara waa takbiirta marka dee damiirku waxay ahayd inuu u noqdo wax la soo sheegay xadiidkuna sida bukhaariyo muslim ku timi waxa weeye jumladani waa meel dhexe wey oo qisa ka horraysay sidii ay ku bilaabantay ana naasan tamaaraw fii minbari rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam mima huwa mimbarka nabiga calayhi salaatu wasalaam maxaa laga sameeyey dabeedna mimbarkii baa laga soo hadlay sidii nebigu u dalbaday calayhi salaatu wasalaam arsala ilaa fulaana imra'atin min alansaar qaala murii ghulaamaki najaar an yacmala lii acwaadan ajlisu calayhinna ida kallamtu nnaas xadiidku saasuu u dabeedna saxaabiga wuxuu sheegaya waxaa ka mida mimbarka waxyaabaha lagu sameeyey wuxuu sheegay xadiiskan wuxuu uhi ra'aytu waxaan arkay rasuul allaahi sala allahu alayhi wasalam qaama calayhi mimbarka isagoo ku dul istaagay fakabara kadibna salaadii xidho allahu akbar yidhi wa kabbara annaasu dadkuna waa takbiirteen waraa'ahu nabiga gadaashiisa walxaal huwa cala almimbar iyadoo nabigu calayhi salaatu wasalaam mimbarka uu saaran yahay uma rafaca nabigu calayhi salaau wasalaam sujuuddii buu ka soo kacay fanazala waa soo degay alqahqara dibdib buu u soo degay oo mimbarka ayuu dibdib uga soo degay xataa sajada ilaa uu ku sujuuday fii asli lmimbar mimbarka salkiisa uma caada nabigu waa laabtay xataa faraqa ilaa uu ka dhammaaday min aakhiri salaatihi salaaddiisa intii ugu dambaysay uma aqbala waa soo qaabilay cala annaasi dadka ayuu soo qaabilay faqaala wuxuu idhi ayuha annaas dadyahow inamaa sanactu haada in kalaba maahe sidaa waxaan u sameeyey litaatamuu bi si aad iigu dayataan walitacallamuu ay walitatacallamuu si aad u barataan salaatii salaadayda kole nuskadayda waxaa u dabdisanaa walitaclamuu si aad u ogaataan salaatii salaadayda waxaa kaloo loo dabdiyo waana sida mashhuurka ah walitacallamuu ay walitatacallamuu si aad u barataan waana tii nabigu doonaya calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd an yatacallamuu wa fii lafdin waxaa ku yimi sallaa calayha mimbarka korkiisuu ku tukaday uma kabbara calayha korkiisa ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku takbiirtay uma rakaca waa rukuucay walxaal huwa calayha iyadoo korkeeda uu ku sugan yahay uma nazla waa degay nabigu calayhi salaau wasalaam alqahqara dibdib buu u degay xadiikan wax jimco sheegaya miyaa ku aragtaa ya horta ma may ku bilaabay xadiiskan waad waad la qabsatee baan filaya waataan idhi madhabta rasmiga ahi waa kayga wey axaadiista jumcadu nusakda waa ku wada dhan tahay laakiin way istaba marsanta culimmadii horena waa sheegeen ibnulcataar iyo raggii ka horreeyey kuwii ka dambeeyeyba in xadiid lagu bilaabay qolana mid kale ku bilaabeen nusakda waa ku kala duwanta laakiin xadiis waa ina wada imanaysaa insha allahu tacaala xadiidkan sida ka muuqata jumco laguma sheegin laakiin wax xidhiidh labaa lagu sheeg oo ah almimbar mimbarkaa lagu sheegay oo xadiidku wuxuu ku saabsan yahay mimbarkii nabiga calayhi salaau wasalaam in nabiga loo sameeyey nabigu inuu dalbaday inuu nabigu calayhi salaau wasalaam ku dul tukaday si uu dadka salaadda u baro u tuso marka mimbarka jumcadana xidhiidh baa ka dhexeeya sidaa waa la yidhi oo nabigu calayhi salaau wasalaam waxyaabuhu u samaysanaya mimbarka waxaa ka mida ah inuu khudbadda jimce ku galo waayo waxaynu ogsoonnahay salaadda ciiddoo kale ciideynka iyo iyaga dee musallaha lagu tukadaa marka khudbadda rasmiga lagu gudanaya waa khudbadda jimco weeye iyo mar kale loo baahdaba munaasabaddaa waa loo keenay baa leyi waxaa kaloo loo keenay lita'tamuu bii walitacallamuu salaatii marka dee jumcaduna waa salaad la doonaya in la barto welibana way ka mudan tahay salaadaha kale waxay kaga mudan tahay xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam inta jamaca la tukanaysa waxaa ka badnayd inta jumcaha imanaysa kaana annaasu yantaabuuna aljumucata min manaasilihim waalcawaali darafiyada iyo dacallada shishe iyo meelo fogfog ayaa salaada jumco looga imanay marka dadkaasina waa uga baahi badan yihiin dadkii nebiga mar walba la tukanaya calayhi salaatu wasalaam marka salaadana in la barto jumcadu ay ka mid tahay iyaduna waa munaasiba lii waxaa kaloo xadiidku inoo faa'iideynaya in lagu dul khudbadeeyo mimbar culimmaduna waa ku ijmaacsan yihiin inay sunno tahay mimbarkii nebiguna calayhi asalaau wasalaam wuxuu ahaa alaaa darajaat buu ahaa <clears throat> loox buu ka samaysnaa saddex jaranjar buu ahaa marka hadday suuragal tahay in sidaa laga dhigo ayaa fiican oo bahaladan dabaqaa laga daayo hadda masaajidda waaweyn oo caalamka ku yaalla waxaad arkaysaa mimbar baa u yaalla loogu talagalay saddexdaa jaranjar buu leeyay sunnadu waa sidaas oo aan laga dhigin dee sallaan toban jara jar leh hadday suuragal tahay waxaa kaloo xadiidkaynu ka faa'iidaysanaynaa sidaynu arkayna nebigu markuu mimbarka dushiisa u baxay ee uu doonayay in la arko salaad buu xidhay nebigu calayhi salaatu wasalaam salaaddaa waa soo degayey marna kor buu noqonay xarakaad baa la samaynayy camal buu samaynaya nebigu calayhi salaatu wasalaam marka camalkaasna inuu bannaan yahay haddii maslaxa ku jirto maslaxada hadda ku jirta waxay ahayd nebigu inuu doonayay salaadiisa dadku inay wada arkaan si ay ugu daydaan marka ida kaana fiihi maslaxa ka tacliimi innaasi maalan wax dhiba male وعn abi hurayrata radi allahu tacala canh qaala wuxuu uhi kaana nabiyu salى اllahu alayh wasalam nebigu wuxuu ahaa yaqra'u mid ku akhriya fii salaati اlfajri salaada subax yowma aljumucati maalinka jumce aliflaamiim tanziilu sajda suuradda la yidhaahdo suuratu sajda aliflaamiim tanziilu sajda sii baadha haddii aan xadiiska la gaadhin oo idiin soo socdaa wa hal ataa cala alinsaan iyo suuradda la yidhaahdo hal ataa cala alinsaan xadiidkani wuxuu faa'iideynayaa maalinka jumce sunnayaashiisa waxaa ka mida salaada subax in labadaas suuradood lagu tukado aliflaamiim tanziilu sajda iyo hal ataa cala alinsaan wuxuuna nabigu u doortay calayhi salaatu wasalaam maalinka jimce iyo labadaas suuradood xidhiidh baa ka dhexeeya waayo labada suuradood waxaa lagaga hadlay abuurka bini aadamku siduu u bilaabmay ina khalaqna alinsaana min nudfatin amshaaji nabtaliih tanziilu sajdana uma jacala naslahu min sulaalati min maain mahiin bidaayatu khalqi linsaan baa lagaga hadlay abuurka bini aadamka waa lagaga hadlay waxaa lagaga hadlay halkuu ku dhammaanay aakhiro iyo bacdi iyo aljannata wannaar wa axwaal annaasi fii yowmi alqiyaama iyadana waa lagaga hadlay waxaa weeye maalinka jumcana abuurka samaawaadka iyo dhulalka lagaga hadlay khalqu aadam maalinka jimce sida lagu sheegay oo nabigu ku tilmaamay alayhi salaatu wasalaam fiihi khuliqa aadam wa fiihi ukhrija min aljanna iyo waxyaabaha la midka ah marka waxaasoo dhan baa dadka la xasuusinaya culimmaduna waxay idhaahdeen sunnadu waxay ku xaqiiqoobaysaa labada suuradood oo kaamila in lala yimaado haddaad mid walba in yar ka soo qaadato waxa weeye sunnadaasi waa ku dhaafta ama labada suuradood intaad mid soo qaadato aad salaaddii subax u kala qaybiso sajdoo kale soo saddex bog may ahayn inaad laba bogna ka dhigto ta hore bogna ta dambe waa dee qur-aankii lagaa doonayay laakiin sunnadii waa ku dhaaftay sunadu waa maxay alsajda fi اluulaa walinsaan fi aaniya oo bikaamiliha la maqlay sunadu waa sidaas marka bacdu suura sunadii booskeeda geli mayso وعن عبد الله بن cمر رضي الله تعالى عنهما أنa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قال wuxu uhi maن jaءa kii minkm idinka idinka mida aljumucata salaada jumca yimaada falyaktasil ha maydha amar weeyi waxaa la amray qofka salaada jimco imanaya inuu soo maydho daahirka amarkuna laga qaadanaya alaslu fi lamri alwujuub waa waajibnimo wey laakiin afarta madhab culimmada qaarna ijmaac bay ku naqliyeen inay sunno tahay oo aanay waajib ahayn laakiin daahiriyada ku tegay inay waajib tahay marka culimmada qaar usuulkana markay ka hadlayaan walkullu waajibun waqiila laa yadur litnaani duuna man calayhi ma kauur markay ka hadlayaan dadka marka ijmaaca laga hadlayo aan la xisaabsanayn oo hadday xitaa khilaafaan dadka aan loo joojinay usuuliyiintu markay masaa'isha ka hadlayaan waxaa ka mid a ah, lusuuliyiin ay sheegaan daahiriyada inaan la xisaabsanayn waayo qawaacid waaweyn oo fiqigu ku dhisan yahay oo baabulqiyaas uu ka mid yahay bay diidan yihin marka waxay leeyihiin ijmaaca lagu xisaabin maayo laakiin waa qowl daciifa daahiriyadu waa waajibinaya marka masaladan labay ku khilaafsan yihiin culimmada midi waxay tahay waajibnimada waa lagu khilaaf masalada labaadna maydhashada waxaa laba yidhaahdeen maalinka marka haddii gabbalka maalinka jimca uu sii dhacayo hadda jimcadii waa la tukaday waxay leeyihiin waa waajib waa waajib wey sida axaadiista laga fahmayaana waa cagsiga waxa loo maydhanayaa waa salaada jimco wey in laga qayb galo marka haddii salaaddiiba la tukaday casarkii la joogo ama maqhribkii dhow yahay maadhashada aad maadhanaysa xaggaad la tegaysa gurigaagii baad de kula noqonaysa faa'iide male marka axaadiista marka la isu geeyo saxiixaynka iyo sunanta ku yimi waxay tilmaamayaan ujeeddadu waa salaada jumca wey xadiidkii caaisha ee saxiixa ku yimi waa tii tidhi dadku jumcaha waxay ka imanayeen meelo fogfog yantaabuuna aljumucata min manaasilihim waalcawaali fayusiibuhum algubaaru waalcaraq suufna way xidhnaayeen dabeedna siigo iyo boodh iyo dhidid iyo iyagoo masaafo fog ka yimi waxaasaa isu geliya dabeedna nabigu wuxuu uhi low annakum tatahartum liyowmikum haada markay siifadii iyo urtii isu baxday jamacii awuhi nabigu calayhi salaau wasalaam maalinkan miyaad u soo maydhataan xadiidkeennana muxuu leeyay ida jaa man jaa minkum aljumuca marka sheekadu waa imaatinka wey inay sunno tahay waxaa sii xoojinaya axaadiis badan man tawada'a yowma aljumucati fabiha wa nicmat waman ikhtasala faalghuslu afdal iyo man tawada'a faaxsana alwuduu uma ata aljumuca faistamaca waansat walam yatakhata gufira lahu ma baynahu wama bayna aljumuca wa ziyaadatu alaaati ayaam xadiidkii axaadiistaasoo dhan waxay tilmaamaysaa kii soo weysaystay inuu ka helayo waxyaabaha hadduu la yimaada ajar inuu helay iyo thawaab hadduu waajib ka tagayna dama heleen marka raajix waxa uu yahay inay tahay sunna mu'akada ee salaadda jumcana loo soo maydhanayo qofkii ka baaqdana inaan lagu lahay ee waa qofka salaada jimco imanaya waxaa kaloo xadiidkaaynu ka faa'iidaysanaynaa sida loo danaynayo qalbiga iyo khushuucda in la nadiifiyo ayaa sharcigu daahirkana u daneeyey daahirka iyo baatinkana xidhiidh baa ka dhexeeyey marka in laysa soo nadiifiyo oo laysoo udgooniyo oo labis fiican lasoo xidho iyo waxyaabaha la midka ah qayb waxay ka tahay waxa weeye cibaadadu daahiran wa baatinan inay quruxsanaato wa canhu radia allaahu canh qaala wuxuu yidhi nusakda qaarna jaabir baa ku yimi laakiin waa cabdilaahi bni cumar wa canhu waa cabdilaahi bni cumar radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu ahaa yakhtubu mid khudbadeeya khudbatayni laba khudbadood walxaal huwa qaa'imun isagoo taagan yafsilu baynahumaa wuxuu ku kala soocayay labada khudbadood bijuluusin fadhi sida caadadu tahay xadiidku waa muttafaqun calayhi soomaa marka xadiidkani lafdigan uu ku yimi waa cinda annasaa'i bukhaarina kuma jiro muslimna kuma jiro laakiin macnahooda ku sugan inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam laba khudbadood khudbadaynayay dhexdoodana nabigu calayhi salaatu wasalaam fadhiisanayey laakiin lafdigani waa nasaa'i wey oo xadiidkan aynu ka faa'iidaysanaynaa salaada jumco in loo jideeye laba khudbadood labadaa khudbadoodna lagu kala soocayo fadhi lagu kala soocayo labadaa khudbadood inay mashruuc tahay culimmadu waa isku waafaqsan yihin waxaa dadka la xasuusinayaa alle subxaanahu wa tacaala iyo aakhiradooda iyo wixii dantooda ah ayaa lagala hadlaya waxaa kaloo xadiidku tilmaamayaa khatiibku inuu istaago oo inuu fadhi ku khudbadeeyaa inaanay ansaxayn waana sida shaaficiyadu qabaan walow jamaahiirtu ay khilaafsan yihiin shaaficiyadu waxay leeyihiin shuruudda khudbadda waxaa ka mida in la istaago qiyaamun liqaadirin kii awoodayey inuu istaago ayaa shardiya waana sida hadda qolyahan ka hadla waxa weeye macallinnimada duruqu tadriiska ama ilqaaga iyo waxyaabaha la midka ah ay yidhaahdaan inuu fadhiisto waxaa ka fiican inuu taagnaado oo la arkayo codkana dadka maqashiinayo saamayntuna ay xeel dheer tahay istaag inay noqoto teenna lafteennu istaag waxba kama dhacdo hadda istaaggaa la xisaabinaya laakiin shaaficiyadu waxay leeyihin waa shari weeye istaaggaas culimada kale waa ku khilaafsan yihin aljuluusu bayna alkhubatayn shaaficiyadu waxay leeyihiin waa shari khudbaddu ay leedahay oo haddii labadii khudbadood uu kala sooco laakiin aanu fadhiisan khudbadaasi ma jirta bayidhi khudbada haddaanay jirinna jumca ma jirto jumca jiri mayso culimmadu waa ku khilaafsan yihin taxaawi wuxuu yidhaahdaa shaafici loogama horrayn qowlkaas buudi imaamu shaafici baa la keliyoobay in waxa weeye laga dhigo rukni ama shardi laga dhigo khudbadda dhexdeeda waxa loo fadhiisanayaana waa imaamku ama khatiibku inuu nasto oo waxaa weeye xoogaa nasashaa uu helo qadarkeeduna curfigaa loo eegay culimada qaar waxay yidhaahdeen waa in yar oo xasilooniya oo fadhiga uu ku xasilayo sida labada sujuudood dhexdoodaba fadhigaa loogu xasilo qaar waxay yidhaahdeen waxaa lagu qadarayaa suurat likhlaas qul wallaahu axad inta laga akhriyo laakiin dhammaantood adilo maleh ee waa qiyaasun wey iyo qiimayn can jaabir bni cabdillaahi radia allaahu tacaala canhuma qaala wuxuu jaaa waa yimi rajulu nin baa yimi waa sulayk ibni camr alghatafaani wa mubhamun maa fiihi raawin lam yusam mubham lmatni wey jaaa rajulu nin baa yimi walxaal annabiyu sala allahu calayhi wasalama nabigu yakhtubu nnaasa dadka uu khudbadaynayo yowma aljumucati maalinkii jimce salaaddii jimce fa qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam sallayta yaa fulaan waa istifhaam waana sida bukhaariiyo muslim ku timi nusakhda badanee cumdaha ayaa hamzada laga tegey laakiin bukhaariiyo muslim baa ku suganta ay asallayta ma tukatay yaa fulaanu hebelow qaala wuxuu idhi laa maya qaala wuxuu idhi nabigu qum istaag farkac tuko rakcatayni laba ragcadood wa fii riwaayatin waxaa ku yimi fasalli rakcatayn laba tuko xadiidkani wuxuu inoo tilmaamayaa qofka masjidka soo gala khudbaddii jumce oo socota in loo jideeyey taxiyatulmasjidka inuu tukado waayo waxaa laga yaabaa asalku waa in khatiibka la dhagaysto camal kalena aan lagu mashquulin kii fadhiya inuu salaad u kaca waa xaaraan qur-aan inuu akhristaa waa xaaraan waxaa laga doonayaa khudbaddaasuna inuu dhegaysto marka laakiin kii dibadda ka yimi ee masjidka soo galay waxaa laga yaabaa inuu is yidhi kii joogay baad la mid tahay oo salaad la tukan maayo mar haddii khudbaddii socoto dabeedna nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay inuu kaco oo tukado halkaana waxaa ku sugan weynaysiinta la weynaysiinayo taxiyat lmasjid waayo dee waxaa looga tegay waajib khudbadda in la dhegaysta saynu arki doonno jamaahiiru ahlilcilmi waa waajib bay leeyihin khudbadii buu ka tegaya wuxuu ku mashquulayaa taxiyat lmasjidki laakiin nabigu wuxuu yihi walyatajawaz fiihima xadiidkii jaabir ee xadiiskan la midka ahaa walyatajawaz fiihimaa ha fududeeyo oo yaanu iska jibboon oo iska dheeraysiin khudbadda socota ee ha khafiifiyo waayo isagana khudbaddii baa ku baxaysa isaguna dadkii buu mashquulinaya ninkaa dadka dhex taagan ha khafiifiyo xadiidka waxaa kaloo laga faa'iidaysanaya khatiibku inuu dadka la hadli karo intuu khudbadda wado xataa qolada tidhi waa waajib cidda uu la hadlay way u jawaabaysa ila mar haddii la yidhi uu la hadlaya dadkana ay waajib ku ahayd haddii loo banneeyo inuu la hadlayo dee way u jawaabayaan waa inay u jawaabaan marka inuu isagu la hadlaana waa bannaan tahay kii uu la hadlayna inuu u jawaabo khudbaddii oo ay socoto waa bannaan tahay labaduba waa bannaanta waana masale culimadu isku waafaqsan yihiin xataa qolada odhanaya ha la aamuso waxa weeye khatiibku hadduu kula hadlo uu ku idhaahdo jaamacow hawlku weydiiyo toos baad ugu jawaabaysa khaiibka laakiin hawshaa bilaabay adigu bilaabi maysa khaiibkaa iskale laakiin dadku la hadli maayaan waxaa kaloo laga faaiidaysanayaa masale muhima aynu soo marnay ninku markuu masjidka soo galay uu fadhiista dabeedna nebigu wuxuu ku yihi ma tukatay taxiyatulmasjidki muxuu yidhi maya muxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam istaag marka masaladii aynu soo marnay ahayd taxiyat taxiyatulmasjidka ida dakala axadukum lmasjida falaa yajlis waata nina qaar baa yidhi hadduu fadhiisto saasay ku tagtay waa yaanuu fadhiisan bal lakiin xadiiskana muxuu tilmaamaya hadduu fadhiisto inuu u kacayo laakiin waa idaa lam yatul ilfaslu baynu soo sheegay hadduu intuu casharka iska dhegaysto saacad oo bilowgii markuu soo galayba uu yidhahdo casharka ay dhaafaya uu fadhiisto ee markuu saacad fadhiya uu yidhaahdo labadii taxiyatulmasjid taas ku dhaafta idaa aala alfasl laakiin hadduu dhow yahay waa loo kacaya wakhtigeeduna intaa ku tegi maayo wa can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaala wuxuu idaa qulta haddaad ku tiraahda lisaaxibika saaxiibka ama saaxiibkaagii rasmiga ah ama ninka hadda jumcada aa ku saaxiibtaan aad jaarka tihiin aad wada fadhidaan intaa yar aa ku saaxiibtaan yacnii waxaa looga jeedaa un adnaa musaaxaba midaydaan isaqoon oo ku dhinac fadhiya waa saaxiibkaa wey idaa qulta lisaaxibika ansit aamus yowma aljumucati maalinka jimce walxaal alimaamu yakhtubu xaaladda imaamku khudbadaynayo faqad lagawta lawi baad ku dhacday lawiguna waa maxay asal ahaan waa hadalka dheeraadka ah ee aan macnaha lahayn faa'iidada lahayn ayaa lawi la yidhaahdaa laakiin hadda waxaa looga jeedaa waxaa weeye faqad lagawta yacnii jumcada ajarkeedii baa ku dhaafay waman lagaa falaa jumcata lah xadiid baa ku yimi waladii yaquulu lahu ansit falaysat lahu jumuca xadiid culimmada qaar ay xasan ku tilmaameen man takalama yowma aljumucati walimaamu yakhtubu fahuwa kamahali alximaari yaxmilu asfaara waladii yaquulu lahu ansit falaa jumcata lah aw falaysat lahu jumca ninka hadla iyadoo khatiibku khudbadaynayo waa dameer kutub sita wey ayuu ka dhigay ninka ku odhanaya kaa hadlaya aamusna jumco ma leh culimmaduna way isku waafaqsan yihiin salaadda jimce inaanu soo qallaynan iyadoo duhura salaaddu waa u ansaxaysa jumco lama qalleeyo hadduu ku dhaafo duhur baa la qalleeya ninkaa qalle inaan lagu lahayn waa laysku waafaqsany marka macnuhu wuxuu u dhacayaa waxa weeye ajarkii jumcadaa dhaafaya jumco bilaa ajar uu helaya laakiin waajibkii waa kaga dhacaya waajibkii waa kaga dhacaya hadduu hadlo lawiga macnahaasaa looga jeeda xadiidkan waxaa daliishanaya jumhuur alculamaa hadday xanafiye tahay hadday maalikiye tahay hadday xanaabilo tahay oo uu la socdo qowlka qadiimka imaamu shaafici qowlkiisii hore qadiimka ahaa dhammaantood waxay leeyihiin khudbaddu markay socoto in la aamusaa waa waajib in la hadlaana waa xaaraan kalaamkuna waa xaaraan wey waayo wuxuu dee imaamku u khudbadaynayaa dadka dhegaysanaya maslaxadood iyo dantoodu ka hadlaya marka inay dhegaystaan waajib bay ku tahay maslaxadaasina waxay ku xaqiiqoobaysaa in la dhegaysto in la dhegaystay ku xaqiiqoobaysaa marka in layska mashquuliyo sax maaha amaa qowlka jadiidka imaamu shaafici oo ah qowlka muctamadka ee madhabta waxay leeyihiin xaaraan ma ah waa sunna in la dhegaystaa in la hadlaana waa karaahiya bay dhaha kalaamkuna karaahiyuu noqonaya raajixuna waa sidaa jumhuurtu ku tageen waayo xadiidka waynu arkaynaa waxyaabay shaaficiyadu deliishanayaan waxaa ka mida xadiidkii aynu soo marayna hadda sulayka alkhatafaani nebigu la hadlay isaguna uu u jawaabay laakiin xadiidkaasi waa xaalad gaara ah masalada la diidan yahay waa inuu qofku iska hadlo ama ninka la fadhiya ula sheekayso ama telefoonka u qabsado khudbaddiioo socoto taasaa laga hadlay laakiin hadduu khatiibka la hadlayo qolada waajibaysayba waa banneeyeen kaas waa xaalad gaara wey oo dee khatiibka laftiisu khudbaddii waa joojiya aduu kula hadlaya aduu kugu mashquulsan yahi khudbaddii ma socoto aduu kugu soo jiista marka qowlkaa jumhuurta xoog badan waana qadiimkii imaamu shaafici shaaficiyaduna kama midhnaa oo de mar haddii qowlkoodii qadiimkaa u yahay muctamadkiiba ayaanu noqon marka sidaa haddii loo dhigo de afartii madhaboodba meesha way marayaan maca ashaaficiya fi lqadiim waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanayaa markii la yidhi walimaamu yakhtub waa jumla xaaliya xaaladda imaamku khudbadaynaya halla aamusaali halkaa maxaa laga fahmaya markuu fadhiisto intaa yaree uu fadhiyo hadalka waa loogoli waxaa la mida mimbarka markuu fuulo ee uu yidhaahda assalaamu calaykum ee adaanku bilaabmo khudbaddii miyay bilaabatay khudbaddii ma bilaabmo way bannaanta hadalku waa bannaanya culimmada qaar waxay gaadhsiiyeen in xitaa markuu khudbadda rasmigaa ah uu dhammeeyo ee uu bilaabo allaahumma ducada bilaabo khudbaddii way dhammaatay bay yidhahdeen markaana waa hadli karaa laakiin taasi waa waa huluwi wey mar haddii khudbaddii socoto khudbadda waxay ka mid tahay waxay ka mid tahay ducadu ducadu khudbadday ka mid khudbadday ka mid tahay marka intuu hadlayo walow ducaha noqoto waa in la aamusan laakiin xaaladaha kale waa loo ogoliye afdalkuna waa in la aamuso waayo culimmada qaar baa leh khudbaddii unbay ka mid mimbarka hadduu ku fadhiisto uu isu diyaariyo inuu khudbadeeyo ilaa uu ka soo degayo waa in la aamusaa waayo waa khudbaddii tawaabicdeedii intuu u fadhiyaana waa la mid waxay leeyihin waa waajib in waxa weeye la aamuso wacanhu radia allahu tacaala canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu uhi man iqhtasala kii maydha yowma aljumucati maalinka jimce uma raaxa taga ee aada salaada jumce hadda wakhti loogama jeedo rawaax waa caraabada waa gelinka dambe la socdo laakiin hadda waxaa looga jeedaa tegitaanu ayaa looga jeedaa faka'nnamaa qaraba badana wuxuu ka dhigan yahay qaraba mid ilaahay ugu dhowaaday badanatan tulud geela labyo dhadi kuu doona ha noqo waman raaxa kii aada jumca markaa nusakda qaar waxaa ku yimi uma raaxa fi saacati luula ma la haya ah, waxaa weeye fi saacati luula laakiin bukhaariya muslim kuma sugnaa nusakda cumdahana kuma sugnaa laakiin imaamu maalik baa muwaaa fi saacati aluulaa ku soo saaray marka nusakhda muctamadkaa kuma jirto bukhaariya muslimna kuma jirto fi saacati aluulaa baynu ka hadlay waman raaxa kii taga fi saacati aaniya saacadda labaad fakaannamaa qaraba wuxuu ka dhigan yahay mid dhoweeyey ku dhowaaday baqaratan neef lo'a lab yadhadi kuu doonaba ha noqdo waman raaxa kii baxa fi saacati aaliati saacadda saddexaad fakaannamaa qaraba wuxuu ka dhigan yahay inuu ku dhowaaday ilaahay ugu dhowaaday kabshan wan aqrana geesa leh waman raaxa kii baxay fi saacati araabica saacaddii afraad jumcada aaday fakaannamaa qaraba dajaaja waa mid ku dhowaaday waxa weeye ilaahay ugu dhowaaday xabad digaagada dajaaja waa sida macruufka ah deelka la hoos dhigo iyaduna waa bannaan tahay dujaajana waa la sheegay laakiin macruuf maaha yani waa muallad waman raaxa kii baxay fi saacati alkhaamisa saacaddii shanaad fakaannamaa qaraba bayda wuxuu ka dhigan yahay mid ku dhowaaday xabad beeda faidaa kharaja alimaamu imaamku markuu soo baxo khudbadda u soo baxo xadarat almalaa'ikatu malaa'igtu way soo xaadiraysaa yastamicuuna xaalay yihiin kuwa dhegaysanaya adikra ay ilkhudbata khudbadda xadiidkani wuxuu inoo tilmaamayaa fadliga ay leedahay in loo degdego salaada jumce axaadiis badan baana ku timi marka xadiidku wuxuu tilmaamay oo lagu bilaabay man iqtasala yowma aljumuca bukhaariyo muslim waxaa la socda ghusla aljanaaba siduu janaabada uga maydho ee uu ugu dadaalo maydhashadeeda ninka u soo maydha yacnii husli waafiya qofka soo maydha kadibna waxa weeye saacadaha yimaada marka fadligu wuxuu ku salaysan yahay in la soo maydho maydhasho waafiya kadibna saacaddii aad timaadaba waxa weeye wixii ku beegma ee ajara baad leedahay waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanaya salaadda jumce in waxa weeye xilli hore la aado xilligaasi ma bacda salaati subxiba mise markay cadceeddu soo baxdo waxayna ku salaysan tahay haddii masjidku furan yahay hadda waxaa laga yaabaa tobanka subaxnimo ka hor inaan la furin inaan la furin baa laga yaaba laakiin haddii lagaba soo qaado salaada subax sida loogu tukaday masjidku inuu diyaar yahay saacadda koowaad ma waxay ka bilaabmaysaa bacda salaati subx mise waxay ka bilaabmaysaa bacda tuluuci shams culimmada qaar waxay yidhaahdeen waa bacda alfajr culimo kale waxay yidhaahdeen maya waa bacda tuluuci shams sababtu waa maxay waagu markuu bariyo ilaa cadceeddu ka soo baxayso waa xilligii salaada subax wey marka xilligaasi waa mashquulsan yah muxuu ku mashquulsan yahay salaaddii subax marka salaada subax markay baxdo ayaa waxaa bilaabmaya xilligii jumcaha la aadayy marka waa cadceeddu markay soo baxdo taasi waa masaalo shanta saacadood hadda waxaa laga yaabaa inay ku jirto haddii subax hore mishaadka la furo lixda iyo toddobada iyo siddeedda iyo sagaalka iyo tobanka ya ama toddobadaba ka bilow ilaa labiyo tobanka waa shan saacadoodoo buura ah laakiin saacadda hadda meesha loogama jeedo waayo waxay ku xidhan tahay marna waxaa laga yaabaa saacadihii inay bataan teenna ka bataan marna waxaa laga yaabaa inay ka yaraadaan waana siday hadda u badan tahay oo masjidkii haddii sagaalkii la furo dee sagaalkii ilaa khatiibku intuu ka soo gelay intaa labiiy toban kaba la gaadhin intaasunbaa shantii loo qaybinay marka saacad gaadhi mayso marka waxaa looga jeedaa un xilligii jumcada la aadayey curfan ama masjidkii jumcada lagu tukanayey dadku ay aadayeen ninka marka masjidka la fura yimaada muxuu galayaa saacat luula ilaa laga gaadhayo xilligii khatiibka laga gaadhay haddana dee dadku khudbadiioo socotaa masjidku kala barya ya ajarkaa iyo fadliga dadka badidiisa waa siinaa ayo in badanoo dadka ka midi waxay soo galaan khudbadiioo socota waxaa kaloo xadiidka la tilmaamay in malaa'igtu ay qorayso dadkaas ida kaana yowmu ljumucati kana cala abwaabi almasjidi malaa'ikatun yaktubuuna alwala falwal maalinta jumce malaa'ig baa imanaysa midiba kuu ka horreeyay diiwaan gelinayaan malaa'igtaasina raqiib iyo catiid ma aha kuwa inala socdo ma aha waa malaa'ig gaara ah. oo maalinka jimce ayay gaar u yihiin jumcahay inagala soo gelayaan kadibna dadkay diiwaan gelinayaan intaan jumcaha la gelin fa idaa xadarat isalaa tawawu suxuf salaadda marka la gaadho waxay laabayaan buugaagti laakiin salaadda jimce malaa'igtii day nala socotay buugaagta ma laabayaan iyagu way waday marka waa kala laba malaa'ig wey waa qolo gaara way qoladay wa can salamata bni lakwar radia allaahu tacaala can wa kaana waaha min asxaabi shajara qaala wuxuu uhi kunaa waxaanu ahay nusallii kuwa la tukada maca anabiyi sala allahu alayh wasalam aljumucata ayaanu la tukanayn uma nansarif waan laabanayn oo ka gadoomayna salaaddii jumce walxaal laysa lilxiitaani gidaaradu iyadoo aanay lahayn dilun hadh hadhkaasoo nastadilu bihi aanu hadhsanno wa fii riwaayatin waxaa ku yimi kunaa waxaanu ahay nujammicu kuwa la jumcaysta maca rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam idaa zaalat ishamsu cadceeddu markay zuusho uma narjicu waan laabanayn fanatatabacu waxaanu dabagelayn oo raagsanaynay alfay a hadhka ayaanu dabagelaynoo raadsanayna xadiidkani wuxuu asal u yahay masalo weyn oo ah salaadda jumca wakhtigeedu ma wakhtigii salaadda duhurba bilow iyo dhammaadba mise waa ka duwan yahay marka dhammaadku khilaaf ma leh waa xilligii duhurka laakiin bilowgaa la ysku hayaa jumhuurtu waxay leeyihiin oo shaaficiyadu ka mid yihiin sida xadiidkan uu tilmaamayo idaa zaalat ishams xilligii duhurku markuu soo galay ee cadceeddu ay zuushay ayaa salaadda jumcana soo gelaysa waxayna daliishanayaan idaa zaalat ishams waxay kaloo daliishanayaan salaaddii jimce markaanu ka baxnay gidaaradu hadh bay lahaayeen aan la hadhsanayn yacnii hadh way lahaayeen walaysa lilxiitaani dillun nastadillu bih hadhkan la diiday waa hadh dheer oo la hadhsanayn laakiin hadh yar oo ay dabagelayaan oo isku dhajinayaan raadsanayaan ayuunbuu lahaa taana waxaa laga qaatay salaaddii jumce in xilligii zawaalka nabigu tukaday calayhi salaatu wasalaam axaadiis badanina waa kutibi waana madhabuljumhuur oo shaaficiyadu ay ka mid yihiin xanaabilada waxay leeyihiin eh, wakhtigeedu qabla zawaal wey zawaalka horti oo barqadii baa la tukanayay tobanadii iyo koobiyo tobannadii iyadoo aan duhur la gaadhin ayay bannaan tahay in salaaddii jumca la tukado axaadiis bay deliishanayaan laakiin qowl xoog badan maaha baabu salaati alciidayn can cabdilaahi bni cumar radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu kaana nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu wuxuu ahaa iyo wa abuu bakrin wa cumar yusalluuna kuwa tukada alciidayni labada ciidood qabla alkhudbati khudbadda horteed bay tukanayeen waa cagsiga salaada jumceed xadiidkan wuxuu daliil u yahay labada salaadood ee labada ciidood la tukadaa inay mashruuc tahay shaaficiyaduna laba qowl bay ka leeyihiin qowl wuxuu leeyahay waa sunnatun mu'akada waana qowlka muctamadka ah waana sida maalikiyadu ay qabto waana qowlun cinda alxanafiya wa cinda alxanaabila qowlka labaad ee shaaficiyadu waa fardu kifaaya waa sida xanaabiladu ay qabaan waana qowl laga soo wariyey maalikiyada iyo xanafiyada marka waa masale khilaafiya ma fardu kifaaya mise waa sunnatun mu'akada xadiidka waxaa kaloo loo daliishanayaa in salaada ciidda inta la tukado khudbadda laga dambaysiinay xagga jumcada inta la khudbadeeyo kadib salaadda la tukanay waxaana sidaa loo yeelay ayay leeyihiin khudbadda in la dhegaystaa waa sunna weeye nabiguna khiyaar buu dadka siiyey kii khudbadda dhegaysanayaana ha dhegaysta kii kalaana ha iska tago sidaa awgeed si dadka jaanis loo siiyo ayaa salaaddii la qadimay khudbaddiina la dambaysiiyey si kii doonayaa uu u tago oo aanu khudbadda u dhegaysan waxaa kaloo xadiidka loo daliishaday khudbadda ciiddu inay mid keliya tahay shaaficiyaddu waxay leeyihin jumcaday la mid tahay waa laba khudbadood laakiin waxa weeye xadiidku waxaa ka muuqata inay hal khudba tahay bal axaadiista ku timi salaatulciid dhammaantood ma tilmaamayaan inay laba khudbadood tahay wa can ilbaraa'i bni cazibin radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu uhi khaabana nabiyu sala allahu alayhi wasalam soo sax ma khaabana nabiyu sala allahu alayhi wasalam nabigu waa noo khudbadeeyey yowma maalinkii ciiduladxaa bacda salaati salaada dabadeed faqaala wuxuu uhi nabigu man sallaa kii tukaday salaatanaa salaadayada wa nasaka gawracay nusukana gowracayaga faqad asaaba waa waafaqay annusuka nusugiibuu waafaqay udxiyadiibuu waafaqay waman nasaka kii gowracay qabla salaati salaadda horteed falaa nusuka lahu kaasi udxiya maleh bimacnaa udxiyadiisu ansixi mayso gowraciisu ansixi maayo faqaala abuu burdata bnu niyaar waxaa u yihi khaalu lbaraa'i bni caazib weeye yaa rasuula allah innii anigu nasagtu waan gowracay shaatii neefkayga qabla salaati salaadda horteed wa caraftu waxaan ogaaday anna alyowma maanta yowmu aklin wa shurbin maalin wax la cuno oo wax la cabba inay tahay wa waxaan jeclaysay an takuuna inay ahaata shaatii neefkaygu awala maa yudbaxu waxaa ugu horeeya lagu gowracaya fii beyti gurigayga fadabaxtu waan gowracay shaatii neefkayga udxiyada ahaa wa taqadaytu waan ku quraacday buuri qabla an aatiya salaa salaadda intaanan iman alghadaa nusuusta waxaa loo yaqaanaa waa waqtu alghadaati in wax la cuno subaxa hore marka salaada subax la tukado bacda alfajar bacda salaati subxi ayuu ka bilaabmaya cuntada xilligaa la cunaa la yidhaahdaa alhadaa inagu laakiin qadadeenu naqaana wa waan quraacday qabla an aatiya salaa intaanan salaada iman faqaala wuxu uhi nabigu shaatuka neefkaagu shaatu laxmin waa neef hilib weeye oad ku hilibaysanaysaan ee udxiyadii maaha qaala wuxu uhi yaa rasuula allah faina cindanaa agteeda waxa ah canaaqan waxarba agtayda ah hiya yadu axabbu ilaya xaggayga looga jacayl badan yahay min shaatayni laba neefoo waaweyn baan waxartaa ka jecelahay afa tajzi cannii ma iga gudaysaa qaala wuxuu uhi nebigu nacam haa adiga waa kaa gudaysaa walan tajziya ka gudi mayso can axadin qof oo bacdaka adiga gadaashaa ah qof kale ka gudi mayso xadiidku wuxuu inoo tilmaamayaa waxaa weeye in la jideeyey ciidul adxaha in la gowraco udxiyada in la gowraco oo bacda asalaa salaadda marka la tukado in udxiyadaas wakhtigeedu soo gelay bacda asalaa qofka aan la tukanaynna jamaca ka baaqday ama ka fog ama baadiye jooga ee salaadda ciidda aan soo gaadhayn isagana wakhtigeedu markuu soo galo laga bilaabo qadarka laga tukan karo ayuu sugayaa kadibna gowraciisuu bilaabaya waa qofka meel laga tukanayaan joogin qadarkeeda ayuu sugayaa waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanaya cibaadada wakhtiga leh sunnaba ha noqoto haddii wakhtigeedu baxo oo wakhtigeeda xilli aan ahayn lala yimaado in cibaadadaasi ku dhaaftay udxiyadu sida jamaahiirtu qabaan waa sunne laakiin wakhti bay leedahay wakhtigeeda haddii la ilaalin waayo hilibkaasi ee hilib naftaada aada u cunaysa wey haddaad sadaqadaysana waa sadaqadii caadiga ahayd wey laakiin ma aha tii udxiyada maaha fadliga gaarka ay ku yimi wuxuu kaloo xadiidkani uu faa'iidaynayaa wixii la ina faray haddii waxa weeye laga tago ilow ama jahli inuu halkiisii kuu taagan yahay oo lagaa doonayo laakiin hadduu yahay wuxuu wax laguu diiday haddaad ilowdo ilow aad u samayso ilow aad u samayso ama jahli in lagaa cafinayo in lagaa cafinayo salaaddii haddii rukni laga tago jahlan kalmusii'i salaatihi maxaa layidhi ku naqaale jahlina waa kaga sugan hadduu ilaawana oo uu xasuustana waa inuu la yimaadaa laakiin waxa laga tegaya waa ka duwanta soomka waxa ugu weyn waa maxa in cuntada iyo cabbitaanka iyo wixii la mida laga joogsada soomaa laakiin haddaad ilowdo ka war aad cunto man akala aw shariba naasiyan falyutima sawma fainamaa acamahu allahu wasaqah waayo wax buu ka tegayaa laga doonay farqiga udhaxeeya weeye ma'muuraadka iyo matruukaadka masaladaana xadiidkan aynu ka faa'idaysanayna وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال wuxuu ui صلى النبي صلى الله عليه وسلم nabigu waa tukaday yowma الnaxri maalintii gugundhabka ama gowraca uma khaaba nabigu waa khudbaday uma dabaxa waa gawracay khudbadda dabadeed wa qaala wuxuu uhi nabigu man dabaxa kii gowracay qabla an yusaliya inta aanu tukan salaadda ciid horteed falyadbax ukhraa mid kale ha gowraco makaanaha ay badalaha booskeeda uu ku bedelay waman lam yadbax kii aan weli gowricin ee salaadda tukadayna falyadbax ha gowraco bismi illaah isagoo magaca alle ku gowracaya ama qaa'ilan isagoo leh bismi illaah bismi illaah isagoo odhanaya xadiidkan wuxuu tilmaamayaa masaladii xadiidkii hore tilmaamayey oo ah udxiyada wakhtigeedu waa qabla salaati alciid wey bacda salaati alciid salaadda ciidda marka la tukado weeye ma markay khudbadu dhammaataa mise waa markay salaadu dhammaato axaadiisu waxay inoo sheegaysaa markay salaadu dhammaato laakiin nebigu tuu sameeyey baa afdala waayo nebigu uma khaaba uma dabaxa salaaddii iyo khudbaddii labadaba waa dhameeyey laakiin haddaad la tukato salaadii imaamka kadibna khudbadiiyo socoto aad gowracdo waa bacda asalaa waa kaa gudaysa xillimay baxaysaa waxay baxaysaa yowmu tashriiq waxa weeye intaanu gabalku dhicin maalinka ugu dambeeya sida saxiixa ana ayaamu tashriiq waa saddex maalinka tobnaad waa yowmu ciidi iladxa koob iyo toban iyo labiyo toban iyo saddex iyo toban maalinka saddex iyo tobnaad gabalku intaanu dhicin haddaad gowracdo ajarkii udxiyada waad leeda marka koley dadku waxay aad isugu celiiliyaan maalinka tobnaad hadduu la dhaafo waxay aaminsan yihiin waa saamusaale lagaa dilay laakiin ajarkii intaaba dadkana saasaa u fiican in sidaa la ysugu feeraariyo waayo maalin walba dad baa hilibaynay maalinka koowaadna dee waa maalinku ugu qaalisan yahay maalmaha ka dambeeya xoolihii waa soo abayaan waa soo jabayan laakiin mar walba khayrka in loo degdegaa afdala laakiin wakhtigaa dheer baa la haysta wa jaabirin radia allaahu tacaala canh qaala wuxuu uhi shahidtu waxaan soo xaadiray maca anabiy sala allahu calayh wasalam yowma alciid fabada'a wuxuu ku bilaabay bisalaati salaadii qabla alkhudbati intaanu khudbaday bilaa aadaanin walaa iqaamatin adaan aan iyo iqaamad la'aan oo looma addimo salaadda ciidda loomana qiimo uma qaama waa istaagay nabigu mutawakilan xaaluu yahay mid cuskanaya calaa bilaalin bilaal oo nabigu mimbar ma dhiganay sidaa awgeed bilaal buu cugsaday siduu xilliyada qaar ba u cuskanayay markuu khudbadaynayo usha wuu cuskanayay fa amara waa amray dadkii bitaqwa allaahi tacaala allah in laga cabsado waxaa waa ku boriyey calaa taacatihi la ateeco wa wacada dadka ayuu wacdiyey wadakarahum waana xasuusiyey alluu xasuusiyey uma madaa nabigu waa socday xataa ata nisaa ilaa dumarkii uu uga yimi fawacadahunna waa waaniyey wadakarahunna ilaahay buu xasuusiyey wa qaala wuxuu uhi nabigu yaa macshara annisaa kulanka dumarkaw tasadaqna sadaqa la baxa fainakunna idinku akaru xaabi jahannam xaabada jahannama kuwa ugu badan baa tihin lafdigii kale ureytukunna baa waxa weeye lay tusay fa qaamat waa istaagtay imra'atun haweenay min sitati nisaa'i ay min wasati nisaa'i dumarka bartamahooday ka kacday min sitati nisa sidaasaa ugu fiican riwaayaad kalena way caddaynayaan qaarna waxay yidhaahdeen min sitati nisaa'i ay min afdalihinna awsat waa alcuduul alkhiyaar laakiin waa daciif waayo riwaayad kalaa tilmaamaya macnaha macno ka duwan waa gabadhaan la garanayn baa kuwii la yaqaanay ma ayaa lagu sheegay marka hadday dee madaxdooda iyo kuwa ugu fadliga badan tahay waa la garan laha safcaau lkhadayni dhabannada haara ku leh madow bay dhabannada ku lahay gabadhaasi fa waxay tidhi lima yaa rasuul allah sababtu waa maxay rasuulkii allow faqaala wuxuuhi lianna kunna maxaa yeelay idinku tukirna waxaa badisaan ashakaata ashtakada wa takfurna waa ku gaalowdaan alcashiira zawjkana waa ku gaalowdaan lafdigii kalena tukirna alacna lacnadda iyo cayda ayaa badisaan wayna isu tegayaan waayo markay cabato maxaa ku xigaya dee caydii iyo lacnigii baa ku xigay qaala wuxuu hi fajacalna waxay gudagaleen markay xadiidka maqleen iyo khudbadda yatasadaqna inay ka sadaqadaysanayaan min xuliyihinna dahabkii ay ku labisnaayeen yulqiina waa ku tuurayeen fii thawbi bilaalin maradii bilaal min aqridatihinna dhagahoodiibay sadaqadaysanayeen wa khawaatiimihinna iyo kaatunkoodii kaatumadoodii ayay sadaqadaysanayeen dhagihiibay fureen kaatunadiibay la baxeen oo waxay ku tuurayeen marada bilaal masaaisha hore inuuga soo hadallay waxyaabaha uu tilmaamayo waxaa ka mida salaada ciidda inaan loo adimayn oo loo qiimayn ibnu cabdilbar iyo saraksi iyo kaasaani qaaciday kala soo baxeen oo waxay yidhaahdeen salaad farala ayuunbaa loo addimaayoo loo qiima salaadu sunna hadday tahay xataa jamac hadday tahay loomana adimo loomana qiimo kusuufka waa inoo iman doontaa isaga asalaata jaamica baa lo odhanaya asalaata jaamica laakiin aadaan iyo qaamo male wa can ummi caiyata nusaybata alansaariya qaalat waxay tidhi amaranaa tacnii waxay u jeeddaa annabiya sala allahu calayh wasalam nabigu wuxuuna amray an nukhrija inaannu soo saarno fi lciidayni labada ciidood alcawaatiqa hablihii gaashaanta ahaa ee waxa weeye qaangaadhay iyo wadawaati dawaati iyo kuwa qolaalka u saaxiibka ah daatu khidrin waxaa la yidhaahdaa carabta loo yaqaanay inantu markay qaan gaadhay guur gaadho qol gaara baa loo samaynay daahna waa lagu sii daynay oo berigaa dee guri waliba albaab ma lahayn buulal iyo wax la miday haayeen marka daahna waa lagu sii daynaya si aan loo arkin in kuwaa la soo saaro waa kuwa aan soo bixin wa amara waa amray nabigu alxuyada kuwii caadada lahaa an yactazila inay ka fogaadaan musala lmuslimiin meesha lagu tukanayo musallaha lagu tukanayo yacnii salaaddii ciidda way yimaadeen garoonkii lagu tukanayo way joogaan laakiin marka salaada la galo sufuuftay ka dhex baxayaan gadaashooday fadhiisanayaan wa fii lafdin waxaa ku yimi kunaa waxaanu ahaynu umaru kuwa la an nakhruja inaanu soo baxno yowma alciidi maalinka ciideed inaanu soo baxno xataa nukhrija ilaa aanu soo saarayn albikra gabadhii bikrada ahayd min khidriha qolkeeda aanu ka soo saaraynay wa xataa nukhrija alxuyab iyo ilamaayo aanu tii caadada lahayd aanu soo bixinaynay oo aanu soo saaraynay fayukabirna waa takbiiranayeen bitakbiirihim jamaca takbiirtooday la qaadayeen kuwii caadada lahaa iyo kuwii bikrada ahaaba wa yadcuuna waa ku ducaysanayeen biducaa'ihim ducadooda yarjuuna xaalayihiin kuwa rajaynaya barakata daalika alyowm maalinkaa barakadiisa iyo khayrkiisa iyo wa tuhratahu tahaaradiisa waana tahaaradii qalbiga ahayd wey xadiidkani wuxuu tilmaamayaa salaadda ciidda in loo soo wada baxo dadkii aan jamaca u soo baxayn xitaa in loo soo saarayo oo xitaa gabadhii caadada lahayd inay u soo baxayso waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanaya salaadda ciidda in lagu tukanayo musallah asalku inuu sidaa yahay nebiguna masjid kuma tukan ee wuxuu u baxayey bannaanka ayuu u baxayey meesha loo yaqaano musalla alciidka dadkana lagu rajminayay garoonka magaalada sidaasaa asala waxa weeye haddii masjidka lagu tukadana oo xaajadu ay keensato sida magaalooyinka waaweyn oo meel walba dee aan garoon laga helayn iyadana waa bannaan tahay laakiin afdalku waa in musallayaadka lagu tukado garoommada lagu tukado waxaa kaloo xadiidka loo daliishaday culimmadu qaar u daliishadeen xadiidkani inuu daliil u yahay salaada ciiddu inay waajib tahay waajib inay tahay waayo dadkii macduurka ahaa baa la yidhi ha la keeno xataa kuwii caadada lahaa raggii jamacana waa min baabi awlaa bay yidhaahdeen iyaga waajib bay ku noqonaysa culimada qaar baa sidaa u daliishaday lakiin waanu soo sheegnay jumhuurtu inay leeyihiin waajibkaasi waa kifaayi ama waa sunnatun mu'akada waxaa kaloo xadiidka loo daliishaday gabadhii caadada lahayd wax dhiba inaanay lahayn ilaahay inay xusto oo yukabbirna bitakbiirihim way ducaysanayeen takbiirtay qaadayeen adkaartii iyo xuskii alle inay la imanayso iyadana inay u bannaan tahay wallaahu tacaala aclam wsala allahu wasalam على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم